sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin kitaabu ljihaadi jihaad ayuu kitaab yahay wa sharaa'idu wujuubi ljihaadi sabcu khisaalin alislaamu walbuluuqu walcaqlu walxuriyatu waldukuuriyatu walsixatu wataaqatu cala ljihaad e, kitaabu ljinaayaat ayaan kusoo jirnay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi jihaadka iyo arrimihiisa iyo cidda jihaadka looga baahan yahay iyo jihaad haddii la galo axkaamta ka imaanay arrimahaasu rabaa inuu ka hadlo wa sharaa'idu wujuubiljihaadi jihaadka waajibidiisa shardigii sabcu khisaalin toddoba arrimood weey toddoba shardi ruuxii laga helo ayuu jihaadka ku waajibayaa alislaamu islaamnimo iyo walbuluuqu qaangaarnimo waalcaqlu iyo caqli ruuxa waa inuusan waallayn walxuriyatu xornimo addoon ku waajibi maayo wadhukuuriyatu raganimo haween ku waajibi maayo waalsixatu iyo fiyoobaan waxa waa inuusan xanuunsanayn waadaaqatu karitaan cala alqitaali dagaalka waa inuu karaya ruuxa oo ruux lugla ama ila ama si ah ku waajibi maayo ilaa dagaalkuusan karaynin waman usira ruuxa la qafaasho min alkufaari gaalada xaal uu ka mid yahay fa calaa darbayni laba qayb wey yacnii gaalada haddii dad laga soo qabto dadkaa laba qayb wey caruur iyo haween iyo rag waaweyn labadaasay u qaybsamayaan caruur iyo haween haddii ay yihiin qabashada lasoo qabto ayay addoommo ku noqonayaa waa la addoonsani rag waaweyn haddii ay yihiinna imaamka muslimiinta ayaa afar arrimood midka maslaxada ay ku jirto u door qaadanaya waman usirab waxa la qafaasho minal kufaari gaalada xal uu ka mid yahay fa calaa darbayni laba qayb dushooda ayuu ku sugnaaday darbun qeyb yakuunu wuxuu noqoni raqiiqan addoon ayuu noqoni binafsi sabyi qabashada nafteeda ayuu addoon ku noqoni wahum qoladaasi asibyaanu caruurta iyo wanisaau dumarka wey wa darbun qeybna laa yariqu adoomoobi maayo laa yariqu addoommoobi maayo binafsi sabyi qabashada nafteeda ku addoommoobi maayo wahum qoladaasi alrijaalu raggii weeye albaaliquuna qaangaarka ahaa walimaamu imaamka ayaa mukhayarun la doorgelini fiihim ragga ayaa loo doorgelini bayna arbacati ashyaa afar arrimood mid uun alqatlu laayitaan la laayo dadkaasi waalistidqaaqu in la addoonsado walmannu in laiska sii daayo waalfidyatu ku furasho bilmaali xoolo lagu furto aw birijaali ama rag ay haysteen lagu furto afartaa arrimood ayuu doon u leeyahay imaamku yafcalu wuu samayni imaamka min daalika afartaasi maa waxa fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay almaslaxatu maslaxada waxay ku jirto ayuu samaynayaa imaamku waman aslama qofka islaamo qabla alasri inta aan la qafaalanin oon gacanta lagu dhigin ruuxii soo islaamo axraza ka wuxuu ilaaliyey maalahu xoolihiisa iyo wadamahu dhiiggiisu ilaaliyey iyo wa siqaara awlaadihi carruurtiisii yaryaray qof hadduu soo islaamo gaalada ka mid a intaan la qabanin maalkiisa macsuum weeye lama taaban karo dhiiggiisa lama taaban karo caruurtiisa yaryaree qaangaarka aan ahaynna lama taaban karayo caruurta waaweyda iyagaa islaamnimo laga rabaa wa yuxkamu waa la xukmini lisabiyi canugii bilislaami islaamnimaa loo xukumi canug yar inuu muslim yahay canugaasi waxaa lagu xukumayaa saddex arrimood mid un haddii la helo hadday labadiisa waalid muslimiin yihiin ama mid un muslim yahay muslimnimaa loo xukumi haddii qof muslime uu soo qafaasho isna muslimnimaa loo xukumi meel cidla ah haddii laga helo canug yaroo meel lagu tuurayo ee daarul islaam dhexdii lagu tuuray ayaa la helay islaamnimaa loo xukumi wayuxkamu lisabiyi canugii waxaa loo xukumi bilislaami islaamnimo cinda wujuudi alaaati ashyaa saddex arimood joogid alaaati asbaabin saddex sabab joogitaankood an yuslima inay islaamaan axadu waalidayhi abaweyhi labadiisa waalid mid islaam inuu yahay ama labadaba hadday islaam noqdaanna alla sahay ow yasbiyahu waa inuu soo qafaashaa muslimun muslim ayaa soo qafaashay munfaridan canuga xaaluu yahay mid keliyoobay can abaweyhi labadiisii waalid isagoo labada waalid ayan la soconin ayuu canugii soo qabsaday nin muslima ow yuujada waa in la helo laqiiqan isagoo la tuuray fii daarilislaami islaamka daartiisa dhexdeeda yacni meel islaam degan yahay dhexdii isagoo lagu tuuray ayaa la helay islaamnimaa loo xukumaya faslun waman qatala ruuxa dilo qatiilan ruux meyd ucdiya waxaa la siini salabahu qalabkiisi ayaa la siina halkan wuxuu ka hadlayaa jihaad baa la galay jihaad haddii la gale ninbaa muslimiinta ka mid a ah ayaa wuxuu dilay nin gaalada ka mid ah jihaadki intii lagu jiray ninkaas la dilay ee gaalka ah waa alla wixii markaa uu watay ee korkiisa saarnaa wixii meel uu kaga soo tagay kuma jiro korkiisa wixii saamnaa dharkuu qabay qoriguu watay allahu mustacaan lacag hadduu watay qofkii dilaa iskale haniimada lagu dari maayo qofkii dile ee gacanta lahaa ayaa iskale kaasaana salbigale salbi baa la yidhaahdaa wixaynu markaa korkiisa saarnaa ruuxaasa iskale waman qatala ruuxa dilo qatiilan qof la dilay yacnii qofkan meydkaa ninkii dile uctiya waa la siini salabahu qalabkiisii ayaa la siini wa tuqsadu waa la qaybini alghaniimatu qaniimadii ayaa la qaybini bacda dalika salabka marka laga bixiyo kadib calaa khamsati akhmaasin shan qeyb ayaa laga dhigay qaniimadii lasoo helay shan qeyb ayaa loo qaybini fa yucdaa waa la siinay arbacatu akhmaasiha shantaa qeyb afar qeyb oo ka mid ah liman ruuxii shahiida xaadiray alwaqcata dagaalka dadkii dagaalka ka qayb galay raggii dagaalamayay shan qayb haniimada marka loo qaybiyo afar qeyb ayagaa leh oo loo qaybinaya qaabka loo siinayana waa kane wayucaa waa la siini lilfarisi ninkii faras ku dagaalamayey gaadiid asaga uu leeyahay ninkii ku dagaalamayey waxaa la siinay alaaatu ashumin saddex qayb waliraajili ninkii lulku ee gaadiid la-aan dagaalamayana sahmun hal qeyb ayaa la siini walaa yushamu qeyb la siin maayo ilaa liman istakmalat ruuxay u dhammaystirmatay mooye fiihi dhexdii hamsu sharaa'ida shan shart qeybta qolada dagaalka xaadirtay waxaa haniimada laga siinayaayo weliba qeyb go aan la siinayaa shan shardi ruuxii laga helo alislaamu islaamnimo iyo walbuluuqu qaangaarnimo iyo walcaqlu caqli iyo walxuriyatu xornimo iyo wadukuuriyatu raganimo shantaa shardi waa in la helaa fain ikhtalla haddii uu dhinmo shardun hal shardi haddii uu dhinmo oo min dalika shuruudaa ka mid a rudika waxoogaabaa la siini lahu qofka radkiga waxaa la yidhaahdaa waxoogaa ee aan sahmigii gaarsiisnayn qofkii weynaayey shuruuda laga hele dagaalamay wixii la siin lahaa wax ka hooseeyo ayaa la siinayaa qofkaasi ratqi baa la yidhaahdaa walam yusham lahu ruuxaasi qeyb dhammaystiran la siin maayo qori dhammaystiran la siin maayo wa waa la qaybine alkhumusu shan meelaa loo dhigay afar meel qoladii dagaalka xaadirtaa la siiyey qeybtii soo hadhay shanaad alkhumusu khumuskii soo haray ayaa waxaa loo qaybinay calaa khamsati asubin shan qeybaa laga dhigay qeybtii soo hadhay sahmun qayb lirasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam qayb rasuulkaa iskale yusrafu waxaa loo leexini bacdahu rasuulka markuu dhintay kadib lilmasaalixi masaalixda muslimiinta loo leexini masaajidaa lagu dhisi madaaris ayaa lagu dhisi jidadkaa lagu dhisi masaalixda muslimiinta loo leexini wa sahmun qaybna lidawil qurbaa qaraabada nabiga ayaa loo leexini qoladii rasuulka qaraabada u ahi wahum qoladaasina banuu haashimin wa banuumualib reer bani haashim iyo reer bani mualib weeyaane wasahmun qeybna lilyataama agoonta iskale wasahmun qeybna lilmasaakiini masaakiinta ayaa iskale wasahmun qeybna liabna sabiili dadka musaafiriinta ayaa iskale shantaa qeyb ayaa laga dhigay qeybtii shanaad weeyaane faslun wayuqsamu waa la qaybinay maalulfayi fayi haniima labay kala yihiin haniimo waxaa la yidhahdaa wixii dagaal lagu soo helay waa la dagaalamay gaalaa lala dagaalamay xoolaa laga helay haniimaa la yidhahda fayna waxaa la yidhaahdaa waxa aan dagaal lagu helin miaal gaaladii in lagu soo duulaya ayay maqleen waaba carareen haddii aan magaaladii nimidba hal ruuxoo joogaa lama arko xoolihii ay magaaladaa kaga carareen yaa fay la yidhaahdaa wamaa afaa allaahu calaa rasuulihi minhum famaa uujaftum calayhi min khayrin walaa rikab kuma aydan dagaalamin buu leeyahay rabbi fayga fayga mar haddii aydan ku dagaalamin qeybta ilaah baa iska lahoo qaybiyey sidan soo socotuuna rabbi uu qaybiyey wayuqsamu waa la qaybinay maalulfayi fay maalkii ayaa la qaybinay calaa khamsati firaqin shan qayb ayaa laga dhigi yusrafu waa la leexini khumusuhu shan meel marka loo dhigo meel ka mid ah waxaa loo leexini calaa man axadkii yusrafu loo leexinaya calayhim dushooda khumusulghaniimati haniimada shan meel marka loo dhigo meel ciddii loo leexin jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisa iyo masaakiinta iyo musaafiriintii iyo ibnu sabiil qolada ninkaasa la siini wa yucdaa waa la siinay arbacatu akhbaas iyo afarta qeybe kale soo hadhay lilmuqaatilati qoladii dagaalamaysa ayaa la siini wa fii masaalixi lmuslimiin oo muslimiinta masaalixdoodana waa lagu bixinaya waka faslun wa sharaa'idu wujuubiljizyati jizya waajibideeda shardigeeda khamsu khisaalin shan arrimood wey jizya waxaa la yidhaahdaa qolo gaala ayaana dhex degan ammaan baa la siiyay qoladaasi waddankay ka shaqaystaan ay degan yihiin qoladaa canshuur ayaa laga qaaday canshuurtaa laga qaadaya jizya la yidhaahdaa jizyadaas gaaladaa laga qaadaya qaabkee looga qaadaya taasuu ka hadlaya wa sharaa'idu wujuubiiljizyati jizyada waajibideeda shardigeeda khamsu khisaalin shan arrimood wey albuluuqu qaangaarnimo ruuxa waa inuu qaangaar yahay ruuxa laga qaaday carruur laga qaadi maayo waalcaqlu caqli waa inuusan waalleen waalxuriyatu waa addoon inuusan ahayn xor yahay wadukuuriyatu innimu shantaa shardi ayaa loo shardiyaa wa an yakuuna waa inuu yahay min ahlilkitaab ahlukitaab waa inuu ka mid yahay oo yahuud iyo nasaara waa inuu yahay ow minman ruux waa inuu yahay lahu ninka uu u shubhatu kitaabin kitaab wax u eg yacni qole waxaa jiraa kitaab fiican aan lahayn laakiin kitaab sheegto majuus waay majuus dab bay caabudaan waxayna yidhaahdaan nabigaa na loo soo diray oo kitaab baa noo soo degay marka shubhatu kitaabin bay leeyihiin iyagaa laftooda waa jizyada waa laga qaaday wa aqaluljizyati jizyada waxa ugu yar diinaarun hal diinaar hal shilin oo dahaba ah ayaa ugu yar wax laga qaado ruuxa fi kulli caamin sanadkasta fii kulli xawlin sanad kasta wa yuukhadu waa la qaaday min almutawasiti ninka dhexdhexaadka ah oo aadna taajir aanu ahayn faqiirna aan ahayn diinaaraani laba diinaar ayaa laga qaaday wa min almuusiri kii maalqabeenka ahaana arbacatu danaaniira afar diinaar ayaa laga qaaday wayajuusu waxaa bannaan an yushtarata in loo shardiyo calayhim dushooda addayaafatu martiqaad in loo shartiyo oo la yidhaahdo jizyadanna waa bixinaysaan muslimiintii idiin soo marteen dee waddadaad dhexdegantihiine qoladii idiin soo martaa waa inaad martiqaadaanti dadkaad kamid tihiine oo ciddii marti idiin ah waa inaad cunto siisaan wayajuusu waxaa bannaan an yushtarada ama an yashtarida imaam inuu shartiyo calayhim dushooda addayaafata martiqaad inuu u shartiyo fadlan ka badan can miqdaari ljizyati jizyada miqdaarkeedii ka badan iyo qadarkeedii wayatadamanu waxuu daminisani wuxuu wataa caqdul jizyati jizyada xiritaankeeda oo qoladan jizya marka lagula heshiiyo heshiiskaas wuxuu keenayaa arbacata ashaa afar arrimood oo kale an yu-adduu waa inay gutaan aljizyata horta jizyadu waa inay iyagu keenaan oo jizyada in loo raadraadiye xaggay galeen la yihahda maaha waa inay iyagu xafiiska keenaan wa an tajriya waa inay socoto calayhim dushooda axkaamulislaami islaamka axkaamtiisa waa inay ku socdaan oo islaamka sharciga iyo qaanuunka u degan waa inay ku dhaqmaan muxuu ahaa gaalnimadoodii ayagoo iska gaal ah haddana waa inayan ku dhaqin salaadaha iyo waxa lagaba rabo laakiin dhaqanka muslimiinta caamka ah waa inay ku dhaqmaano haweenkooda waa inay asturaan muxuu ahaa macsiye iyo xumaan jidka dhexdiisa waa inay ola soo bixin khamrada guryahooda waa ku cabbi karayaan laakiin bannaanka inay ku cabbaan waxaas looma ogola axkaamta islaamka waa inay shamlisaa wa anlaa yadkuruu waa inayan sheegin diin alislaami islaamka diinkii ilaa bikhayrin wanaag mooye diinkaasaan waa inay caynin waa inay wanaagu ku sheegaane wax khayrdarro iyo cay waa inayan ku sheegin wa anlaa yafcaluu waa inayan samaynin maa shay fiihi dhexdii ku sugan yahay dararun dhib cala lmuslimiina wax muslimiinta dhibaya waa inayan samaynin wa yucrafuuna waxaa lagu garani ee ayagii iyo dadkii kale muslimiinta la kala gartaa la raba maxaa garani waxaa loo xirayaa dhar nooc kale ah ama dharkooda ayaa tolbo gaar ahaaneed loo samayni ama suun gaar ahaaneedoo lagu garto ayaa loo samayni wa waa lagu garani bilubsi lghayaari tolma loo xidho hayaarka waxa weeyaan tolma nooc gaar ahaaneydoo dharkooda lagu sameeyo yacni dharkii markii la tolay kadib ayaa mare gaar ahaaneed ama karin gaar ahaaneyd loo samaynaya ama dun gaar ahaaneed lagu tolaya si loo garto hayaarkaasaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa ee bahalkan tayga la yidhaahday hadeer laguba xaragoodo muslimiinta gaalada u xirta waagii hore oo lagu garan jiray oo bimaha waa iyagaa lagu garan jiro waagii dambena muslimiintibay xarago oga dhigeen ninaan xeranin reemagaal noqon maayo wayucrafuuna waxaa lagu garanay bilubsi lghayaani tolmaha oo loo bedelo iyo washadiid zimnaari kiishad loo xiro kiishad gaar ahaaneedoo ayaga ay leeyihiin oo loo xiro wayumnacuuna waxaa loo diidi min rukuubi lkhayli farda fuulitaankood waa loo diidi yani gaadiidka aad aadka u wanwanaagsan ah, ah, idinku waaa leeyahay waa hoosaysaane kooda mxuu ahaa mataatu iyo waxaa iska fuula <laughs> kitaabu saydi wadabaaixi waxaasoo dhan waxaa laga qaadanaya wala minhaajku wuxuu leeyahay xataa wuu sii adkaynaya markay jizyada gudana qiil waay waa laga xoog badan yahay markay jizyada gudanayaan wuxuu leey inta yimaadaan waa inay foorarsadaan oo dhabanka laga yardharbaaxayo muxuu ahaa la guulguuraan wax buu sheegayaa laakiin wuxuu leey waa daciif qowlkaasi wuxuuna ka qaadanayaa qowluhu tacaala xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saafiruun ayagoo dulaysan waa inay jizyada gutaan kitaabu saydi wadabaaixi kitaabu saydi ugaadhi ayuu u kitaab yahay iyo wadabaaixi gawrici yacnii xayawaanka in la ugaarsado uu bannaan yahay iyo qaabka loo ugaarsan karayo iyo waxa lagu ugaarsan karo waa saddex arrimood xayawaankee la ugaarsan karaya qaabkee loo ugaarsanaya xayawaan lagu uwaarsanayo laftiisa oo in wax soo qabto loo dirsanayo sida eyga iyo wixii lamid ah waa kitaabu saydu kaga hadlaya dabaa'ixi gowraca ee xalaasha ahe muxuu ahaa marka la gowraco neefkii uu xalaal kuu noqonayo cidda wax gowrici waxaasuu ka hadlaya wamaa xayawaankii qudira la karo calaa dakaatihi gowrici xayawaanka inaad gowracdo ay kuu suuroobi karta neefkii waadlegada waad gowrici kartaa fadakaatuhu gowriciisa fii xalqihi dhuntiisa ayay ahaatay iyo walabatihi cunihiisa fii xalqihi iyo walabatihi dhuuntiisa xalqada waxa weeye meesha garka hoostiisa ah. xayawaanka luqunta gaaban sida looda iyo ariga iyo qoladaas kule labadana waxa weeyaan dhuunta xayawaanka luqunta dheer sida eh, geela iyo geriga iyo yaa dhuunta laga gowracaa mid walbana sidaasa nafta bixitaankeeda u sahlan haddii la isdabamariyo geela dhuunta laga gowraco looda iyo arigana laga gowraco eh, cunaha dambe waa jaais waa bannaantahay xalaal wey laakiin sidaasaa sahlan fadakhatuu gowriciisa fii xalqihi dhuuntiisa weeye iyo walabatii cunihiisa wamaa shaygii lam yuqdar aan la karin calaa dakaatihi gowrici neefki waaba ka cararay maba qaban karti fadakaatuhu gowriciisa caqruhu dhaawicidiisa weeye xaytu meel laga dhaawaco qudira calayhi la karo neefkii waa cararay maba la qaban karayo maxaad samayni ee waxaad haysata ku tuur waad dhaawacday wuu dhacay hadday nafta ka baxdo holaad ka qalani xalaal waay markaad gari uu bismillaahi u dhaho ku tug hadduu dhaco sidaa ku dhinto horaad ka qalani haddii asagoo nool aad soo gaadhana markaasaad gowracani wakaa wa kamaalu dakaati gowrac kan ugu kaamilsan nooca ugu fiican gowrac arbacatu ashyaa afar arrimood weeye afar arrimood in la isugu daro ayaa fiican gowraca qadculxulquumi neef neefmareenka in la gooyo yani cunaha weynee neefta ay marto waa in la gooyaa walmariii hunguri maraynka waa in la gooyaa meesha cuntada ay martana la gooyaa kan neefta ay mari iyo kan cuntada ay mari labada horta waa in la gooyaa walwadajayni labada halbowlena waa in la gooya labada halbowle dhinacyada hunguriga ka marayo labadaasna waa in la gooyaa afartaa arrimood in la gooyo waa gowrac kan ugu fiican walmujziu kan gudaya minha gowraca ka gudaya shay aana laba arrimood wey laba arrimood haddii la sameeyo gowricii xalaal wey oo maxay tahay qadcul xulquumi neef maraynka in la gooyo iyo walmarii i hunguri maraynka yacnii hungurigan weyne neefta ay marto iyo kan cuntada ay marto labadaasi haddii la gooyo neefkii xalaal buu noqonaya wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin mid kastoo wax dhaawici karo mucallamatin la baray yacnii maxaa lagu ugaarsan karaya xayawaan kasta oo wax dhaawici karo in lagu ugaarsadaa badnaa xayawaankaasi haddii uu yahay xayawaan baalan leh oo sida haadda oo kale iyo xayawaan aan baalan lahayn oo sidaa eyga iyo wixii lamidka kulli waa bannaanya in lagu ugaarhsado wayajuusu waxaa bannaan al ugaarsi bikulli jaarixatin xayawaan kastoo wax dhaawici kara in lagu ugaarsado mucallamatin lana baray oo min asibaaci bahallada ah iyo wamin jawaarixi tayri shimbiraha kuwa wax dhaawici kara ah wa sharaa'idu tacliimiha ee baritaanka la barayo sida wax loo ugaarsado waa in la baraa xayawaankaasi yacni xayawaanka haddii intii aad ku ugaarsato neefka uu kuu qabto isagoo nool aad gaadhood sidaad ku gowracdo taa wax loo shardinaya male dhib male ee waxaa laga hadlayaa xayawaan mindidaadoo kale ah neefkii aad ku dirtay haddii uu qabto oo intuu hayo uu sii dhinto markaana aad ugu timaado horaad ka qalaadi neefka xalaal buu ku yahay qabashadan uu qabtay mindi aad ku gowracday ayay la mid tahay ama warankii aad ku soo gantay oo kale ayuu la mid yahay kuwa qoladaasaa shardi lahoo shuruud loo shardinin shuruuddaasuu rabaa inuu kuu sheego wara sharaa'idu tacliimiha ah, xayawaanka baritaanka la barayo ugaarsiga shardigeeda arbacun afar wey inayan ka cunin shayan waxba waa inay kuu haysaayo waxba ayan ka cunin dee hadduu sii cuno isagaa qabsaday adigu kuma uusan qabanayn wa an yatakarara waa inuu noqdaa daalika arrinkaasi minhaa xayawaanka dhowr jeer waa in arrinkaa lagu arkaa yacni inuu barta si fiican loo ogaadaa fain cudimad haddii la waayo ixda sharaa'iti shuruuda mid ka mid a la waayo lam yaxilla xalaal ma aha maa akhadatu waxay qabatay xalaal noqon maayo ilaa an yudrika inuu haleelo ninkii mooye xayan isagoo nool neefkii oo fayudakii uu gowraco isagoo nool intuu haleelo inuu gowraco mooye si kale xalaalku noqon maayo wa way bannaan tahay addakaatu gowrac bikulli maa shay dhammaantii yajraxu wax dhaawacaya ilaa bisinni yacnii maxaa wax lagu gowrici karaa shay kastoo af leh oo wax gowrici karoo hungiri maraynka iyo neef maraynka goyni karayo waa lagu gowrici karaa laba arrimood mooye labadaasi maxay yihiin iliga iyo ciddida iliga iyo ciddi waxba laguma gowrici karo rasuulkaa nahiye calayhi salaatu wasalaam he ciddi waaba yartahay eh, laakiin haddayba wax gowrici karaato laguma gowrici karo xalaal noqon maayo iligana waa lamid watajuusu way bannaantahay addakaatu gowrac bikulli maa shay dhammaantii lagu gowraco iyo jiraxu dhaawacayo ilaa bisinni ilig iyo wadufri ciddi mooye wa taxilu waxaa xalaala dakaatu kulli muslimin qof kastoo muslim ee gowriciisa waa bannaanya muslimka ha weynaado ha yaraado rag dumar noocdo janaaba ha qabo dhiig ha qabto gabadhu say doonto ha noqoto ruux kastoo muslime wuxuu gowraco xalaal wey wa kitaabiyiin ruux kastoo kitaabiya ah wuxuu gowracana xalaal wey yahuud iyo nasaara waxay gowracaanna xalaal wey iyaguna walaa taxilu xalaal ma aha dabiixatu majuusiyiin qoladan dabka caabudi waxay gowracaan xalaal maaha walaa waaniyan qoladan geedaha caabudi waxay gowracaanna xalaal maaha qoladaas wadakaatuljaniini neef dheese ayaa la gowracay dhees buuna ahaa hadhow canugiyo mayda ayaa caloosha loogu tagay xalaal waaye hooyadiisa gowricii la gowraca uu gowraca saasuu wadaa waa haddii asagoo meyd in loogu tago ama isagoo nool hadduu soo baxo gowrac kaluu u baahan yahay wadakaatul uurjiif gowricii bidakaati ummihii hooyadii gowraceeda ayuu ahaaday ilaa an yuujada in la helo mooye xayan asagoo nool oo fa yudaka markaa la gowraco isagoo nool haddii loo tago waa la gowraci wamaa wixii qutica laga gooyey min xayin wax nool fa huwa kaa mayitun mayd wey neef nool ayaad cad ka soo goysay neefkiina waa nool yahay bakti waaye waxa aad soo goysay xaaraan buu noqonaya ilaa timaha mooye neefka isagoo nool haddaad timaha ka xiirato timahaas ayagu bakti maaha waa xalaal oo maryo iyo in laga samaysto gogol iyo waxaasaa bannaan wamaa wixii qutica la gooyey min xayin xayawaan nool wixii laga soo gooye fa huwa kaa mayitun bakti weeye ila shucuura timaha mooye timihii almuntafaca biha lagu intifaacayey filmafaarishi gogol iyo walmalaabisi dhar loogu intifaacayey gogol iyo dhar laga dhiganayey mooye faslun wa kullu xayawaanin istitaabat lcarab xayawaanka la ugaarsan karaa waa kee oo xalaasha ah sideedaba xayawaanka adduunyada ku nool asal wuxuu u leeyahay xalaalnimo inuu xalaal yahayoo la cuni karo ilaa wuxuu sharci xarimay mooye sharci wuxuu xarimo ayaa xalaala yaa xaaraama waxaa kaloo xaaraam noqonaya dadka dabeecadooda ay mustaqiimka tahay noloshoodana ay mustaqiimka tahay ee ay toosan tahay wixii ay ka waswaasaana ayaan jeclayn kaana xaaraam buu noqonayaa intaasuu soo wada wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo ay jeclaato wax wanaagsan ay u aragto alcarabu carabta fahuwa kaa xalaalun xalaal weeye ilaa maa kii mooye warada sharcu sharciga uu ku soo arooray bitaxriimihi xaaraamnimadiisa uu ku soo arooray mooye wa kullu xayawaanin xayawaan kastoo istakhbatatu lcarabu carab ay xumaysato waxun ay u aragto fa huwa kaa xaraamun xaraam weeye ilaa maa kii mooye walada sharcu sharciga uu ku soo arooray bitaxriimihi biibaaxatihi xalaalnimadiisa wuxuu sharcigaba ku soo arooray mooye oo markaa la bannaynayo wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'is aayaddaasa loo daliishanayaayo rasuulka wuxuu ummadda u xalaalaynayaa waxa ayibka ah wuxuu ka xarimayaa waxa khabiidka ah marka dadka dabeecadooda muctadilka ay tahay noloshoodana muctadilka ay tahay waxay wanaag u arkaan xalaal buu noqonaya waxay xumaan u arkaanna xaaraan buu noqoni wayaxrumu waxaa xaaraama min asibaaci bahallada maa lahu naabun yani waxaa jira qaaciida rasuulka uu dejiyey calayhi salaatu wasalaam qaacidadaasina waxa weeye xayawaan kasta oo micin lagu dagaalama leh sida libaaxa iyo waxyaabahaas ama shimbir kasta oo cidin lagu dagaalama leh xaaraam wey yani xayawaan kasta oo micin lagu dagaalama leh iyo shimbir kasta oo cidin lagu dagaalama leh xaaraam bay noqonayaan istiqbaad iyo loo eegi maayo wayaxrumu waxaa xaaraama min asibaaci bahallada waxaa xaaraamka ah maa shaygii lahu maaga uu u sugnaadeen naanun mici qawiyin ee xoog badanoo yacdu bihi uu ku dagaalami karo wayaxrumu waxaa xaaraama min auyuuri shimbirahana waxaa xaaraama maa shimbir lahu shimbirku u sugnaade miklabun ciddi uu u sugnaaday ciddida oo qawiyun xoog badanoo yajiraxu bihi uu wax ku dhaawici karo wayaxilu waxa uu xalaala lilmudiri ruuxa dhibaatooday ruuxa gaaja qabatay gaajadii baa ka badatay waxa uu xalaala filmakhbasati gaajo darteeda u dhibaatooday an yakula inuu cuno min almeytati baktiga inuu ka cuno baktigii almuxaramati laga xarimay inuu ka cuno ayaa u bannaan ma shay yasudu uu ku celinayo bihi maaga rabaqahu naftiisa uu ku celinayo wax nafta uu ku ceshado oo inuusan dhimanin dhimashadu isaga ilaaliya meel uu ku tago inuu ka cuno waa u bannaan tahay walanaa waxaa noo sugan maytataani laba bakti oo xalaalaani laba bakti iyo laba dhiig oo xalaalaa ah jira labada bakti waxa weeyaan kalluunka yani xayawaanka badda ku jiro iyo ayaxa labadaasi baktigooda xalaal waay labada dhiigo xalaasheena waxa weeyaan beerka iyo beeryarada intaas usoo wada walalaa waxaa noo sugnaaday meytataani laba baktiyoo xalaalaani xalaala ah asamaku iyo waljaraadu asamaku malaygi iyo waljaraadu ayaxi wadamaani laba dhiig ayaa noo sugan xalaalaani ayaguna xalaala ah. alkabidu beerkii iyo watixaalu beeryarti labadaas xalaal wey ayaguna faslun waludxiyatu sunnatun mu'akada halkana wuxuu ka hadlayaa musanifka udxiyada ciidul adxaa neefka la gowracayo hadduusan ruuxa ku nadirin waa sunno weliba sunno mu'akada ah weeye oo nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam sunnadiisi weeye wiilkiisu damcay inuu gowraco waa kii neef loogu bedelay waagaa laga soo bilaabo ilaa qiyaami saaca sunnahaasi sunno soconaya ayuu noqonaya bacdi culammada ka mida ah waxay leeyihiin waa farad waajiba ah. weliba fardulkifaaya weeye oo hadday qaar samayso qaarka kale waa ka dhacaya laakiin shuruud buu leeyahay waludxiyatu udxiyada sunnatun sunna weeye sunnada oo mu'akadatun la adkeeyey udxiyada waa sunno aad u adag wayujziu waxaa gudayaa fiiha udxiyada waxaa gudi aljadacu mid la ilka jabsaday oo min adacni idaa idaha ka ilka jabsaday lix bilood meelaha gaaray ayaa gudaya iyo wathaniyu mid lasoo ilka baxay oo min almaczi riyaha ah riyahana sanad jir ayuu ku gudayaayoo lasoo ilka baxay wathaniyu mid lasoo ilka baxay oo minal ibili geela ah. geelana shan jir buu ku galaa wathaniyu mid lasoo ilka baxay oo minal baqari lo'daa ah. laba jir meelaha wa tujziu way gudi albadanatu neefki badanadan loda iyo geela la yidhaahdaa neef lo'a iyo neef geela waxay ka gudayaan toddoba reer oo toddoba nin hal neefoo geela hadday isla gataan oy gowracaan khalaas udxiyadooda waa ku filan tahay neefka arigana hal qoosuu ka gudi karaya wa tujziu way gudi albadanatu neefkii weynaa yan ishkinaan lahaa moogtahay soomaaliya ishkin waa ishkin geed weynaa lagu xiraa halya oo looda iyo ishkin laisku yidhaahdaa badanana kaasaa la yidhaahdaa geelana inta badan walbudna jacalnaaha lakum min shacaairilahi inta badan geela loo isticmaalaa laakiin loodana marmaraa lagu daraa hadda loodii ku jirta wa tujziu lbadanatu way gudi can sabcatin toddoba reer ayay ka gudi wlbaqarata canbabay waa gooni badanada geelu hadda ku wadaa baqarada gooni ba sheegay laakiin labadaba mardood baa lagu itlaaqa wa tujziulbadanatu neefkii geela wuxuu ka gudi can sabcatin toddoba wlbaqaratu loodiina waxay ka gudi can sabcati iyaduna toddoba washaatu neefkii ariga ahaa can waaxidin hal qoos bay ka gudi oo hal qoos udxiyadiisay ku filan tahay waa ka laba qoos iyo kuma filla wa arbacun afar laa tujziu gudi mayso fidaxaayaa udxiyada ka gudi mayso afar neef udxiyo waa ceebaysan yihiinoo udxiyo kuma gudayso afartaasi alcawraau tii isha la'ayd albayinu uu caddaa cawaruhaa illi'ideeda ay caddayd neef illa illi'ideedana ay caddahay oo bannaankaba ay taalla albayinu cawaruhaa waxaa baxaya neefka illi'idiisa haddayan aad u muuqanini waxoogaa uu iska yaroon yahay waa gudi karaa laakiin albayinu cawaruhaa weeye aan gudayn walcarjaa'u tii dhutinaysay albayini wuu caddaa carajuhaa dhutinteeda caddayd yacni inay neefka dhutinay nin walba wuu garanaya waalmariidatu tii jiranayd albayini wuu caddaa maraduhaa jiradeeda waaba neefki weedoobaya waa jiranayahay waa muuqata waalcajfaau tii weedda ahayd allatii taasoo dahaba uu tagay mukhuhaa dhuuxeeda min alhusaali weednimo darteeda ayuu dhuuxii la tagay oo neef weyn oo dhuuxiiba u ka baaba'ay waaise afartaasi gudi maayaa rasuulkaaba caddiya calayhi salaatu wasalaam wayujziu waxaa gudaya alkhisiyu kii la dhufaanay kii la dhufaanay waa gudaya walmaksuuru lqarni kii geeska jabnaana wuu gudi neefka waxaa lamid ah dhegta hadday jeexan tahay oo ayan go'naynoo hilib uusan maqnayn walaa tujziu gudi mayso almaqduucatu luduni tii dhegta goneyd ma gudayso hadday jeexan tahay dhib male laakiin hadday dhegtii go'an tahay may wala danabu tii dabada goneydna gudi mayso seenta lafteed hilibay leeda mogtah ma gudayso wa waqtu dabxi gowraca waqtigiisana eh, waqtiga la gowracayo min waqti salaati lciidi ciidda waqtigeeda salaada ciidda waqtigeeda laga bilaabo marka salaada ciidda sidaa looga baxo ilaa quruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro ilaa aakhiri ayaami tashriic yacni maalinka ciidda waa maalinka tobnaad ee bisha dilxija ay toban tahay maalinka imaamka ciidda markuu ka salaamo noqsado oo asalaamu calaykum uu yidhaahdo yaa waqtigii la gowrici lahaa uu soo galay wuxuuna dhammaanayaa gowraca maalinka ciidda iyo saddex maalmood oo ka dambaysa maalinka saddexaad qoraxda markay dhacdo khalaas waa tegay oo maalin habeenka afraad la gaaro afar iyo tobnaad wa dabxi gowraca waqtigiisana min waqti salaati lciidi ciidda salaadeeda waqtigeedii laga bilaabo ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeedii laga gaaro min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalmahooda maalinka ugu dambeeya wayustaxabu waxaa la sunaynayaa cinda dabxi gowraca agti marka la gowracayo waxaa sunna ah hamsatu ashyaa shan arrimood atasmiyatu ruuxa inuu bismillaahi yidhaahdo ilaah magacaabo wasalaatu ku saliyid cala nabiyi nabiga lagu saliyo sala allahu alayhi waali wasalam waistiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabiliyo loo jeediyo wtakbiiru allahu akbar waxa inuu yidhaahda bismi allahu akbar sal allahu cala nabiyina maxamed waducaau ducaa bilqabuuli aqbalid lagu ducaysto allaahuma ina hada minka wa ilayka fataqabal minii saasoo kale in la yihahdo ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waducaau ducaysi bilqabuuli in lagaa aqbalo aad ku ducaysato walaa yakulu cuni maayo almudaxii kii udxiyada gowracay shayan min aludxiyati almanduurati yacni udxiyada haddii ay udxiya sunno iska tahay inaad wax ka cuntaaba sunna ah oo adiga iyo reerkaada iyo inaad cuntaan qaarna aad sadaqaysataan inaad idinka keli dhammaysataanna ma fiicno inaad ka qatarhaataanna ma fiicno marka waxoogaana ka cun xataa hadiga eh, mxuu aha hadiga xaramka waa sida oo hadigu inaad adiguna qeyb cunto fakuluu minha wa acimu lbaa'isa alfaqiira buu leey rabbi idinka wax ka cuna fuqradana wax siiya waa yahay haddiise lagu nadray oo ilaah waxaad ugu nadartay inaad udxiyo gowrac ilaahu waxaad ugu leedahay sanadkani neef udxiya inaan gowraco udxiyadaa waajib wey hilibkeedaa waxba kuma lihid adigu xaaraamu kaa noqonaya masaakiinta unsi saasuu ujeedaa macnihi walaa yaakulu ka cuni maayo almudaxii ninkii udxiyada gowracay shay-an waxba ka cuni maayo oo min aludxiyati udxiyadii almanduulati lagu nadray wayaakulu wuu ka cuni min aludxiyati udxiyadii almutadawici biha sunnada ahayd lagu tadawucay udxiyada sunnada waxoogaa inuu ka cuno ayaaba wanaagsan walaa yabiicu iibin maayo min aludxiyati shay-an waxba ka iibin maayo yacnii udxiyada xibnahayda qayb ka mid ah in la iibiyaa xaaraam weyma bannaano xataa qofka neefka kuu qalay lacag kale oo caadi waa inaad siisa hilibka qayb ka mid ah inaad ujro u siiso ma bannaano haragga inaad siisa ma bannaano hilib inaad siisa ma bannaano adoo ujro u siinayo si alla haddaad ku sadaqaysani waa bannaan tahay oo niyo ujradaadi waa kan xaraggana qaado madaxa qaado lugaha qaado haddaad tidhahdo waa jaais waa arrin fiican laakiin inaad tidhaahdo neefkan iiqal waxaadna iigu qali haragga inaad qaadato ama hilib intaa la eg inaad qaadato ayaad iigu qali maayma lama ogola waxba lagama iibin karo walaa yabiicu iibin maayo min aludxiyati udxiyada shay waxa kala iibinayo wa wuxuu siinayaa yo siinayaa alfuqaraa dadka fuqarada iyo walmasaakiina masaakiintuu siinaya fuqarada iyo masaakiinta waxa inuu siiyaa fiican faslun waa baab yaroo ku ogdhow wlcaqiiqatu mustaxaba caqiiqada walqalkii weeye ama wanqal yacnii canugaa kuu dhashay wiilya gabar midku doonaa ha noqdo shukran lilaahi hadiye aad u weyn weeye canigu oo wax bini aadama kusiiy makhluuq ku siin kara walaa malaa'ik walaa ambiya walaa cid ku siin kartoon alla ahayn lama arko marka waa hadiye qaali ah nolosha adduunyadana sideedaba wax ay qiimaha ku leedahay waa carruurta diinta waxa ka sokeeya waa carruurta oo ruuxa hadduu carruur la-aan yahay noloshaba caadi uma aha ruuxa dee markaad guursataba hadduu ilaahay carruur ku siiyo aad uma fahmaysid carruurta qiimahooda iyo waxa ay yihiin aad uma garanaysid laakiin waxoogaa markaad carruur waysaad garan karta hadaad laba sana saddex sana caruur la-aan noqoto ood iska yar sabarto maxaad farac cadda iyo meelaad aado markaasaad garan kartaa carruurta wanaaggeeda waxa ay tahay waa yahay haddaba carruurtan ilaah uu ku siiyeeye hadyada ah waa inaad ilaah ugu shukrisaa shukrigaasina waxaa ka mid a neef waa inaad gowracdaa oo muxuu ahaa dadkaas masaakiinta iyo dadka aad ka farxisaa waka waalcaqiiqatu waalqalqi mustaxabatun waa la sunneeyey wa hiya caqiiqadana addabiixatu kan la gowracayaa la yidhaahdaa canilmawluudi ruux canugii la dhalay xaggiisa laga gowracayo yowma saabicihi maalinkiisa toddobaadna la gowracayo maalinka toddobaada la gowrici ma laga hormarin karaya mase laga dibdhigi karaya shaaficiyadu waxay leeyihin waa laga hormarin kara waana laga dibdhigi karaa laakiin sida fiican maalinka toddobaad wey bacdi a'immada ka mida ah waxay leeyihiin may maalinka toddobaad hadday dhaafto toddoba kale sug maalinka afar iyo tobnaad hadday dhaafto maalinka kow iyo labaatanaad saddexdaa toddobaad hadday dhaafto khalaas waay wahiya adabiixatu can ilmawluudi yowma asaabiicihi maalinkiisa toddobaad wayudbaxu waa la gowrici cani lghulaami wiilkii waxaa laga gowrici shaataani laba neef ayaa laga gowrici laba neef arya wa cani iljaariyati gabadhiina shaatun hal neef oo arya laga gowrici wayucamu waxaana la cuntasiini wayucimu wuxuu cuntasiini ninkii alfuqaraa fuqarada iyo walmasaakiina dadka faqiiriinta iyo dadka masaakiinta qolooyinkaasuu siinayaa sida fiican weeye kitaabu sabqi waramyi halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka ma bannaan tahay orod in lagu tartamo lacagna lagu kala qaato xoolo lagu kala qaato toogdhigad in lagu tartamo oo shabaaxitaan iyo toog in lagu tartamo xoolana lagu kala qaataa ma tahay waa bannaan tahay sababtoo aan ah labaduba jihaadkay wax ka taraan marra wixii jihaadka wax ka tarayo dadka in lagu dhiirigeliyo oo dadku ay tababartaan wax loo baahan yahay weeyaan marka orod in lagu tartamo orodkaasi cagaha iyo lugaha lagu ah, ordo ama gaadiid ha lagu ordo midkay doonto ha noqdo iyo toogdhigeed in lagu tartabaa xoolana lagu kala qaato way bannaantahay shuruud bayna ku bannaantahay kitaabu sabqi orodkii ayuu u kitaab yahay orodkoo lagu tartamo iyo war ganitaan lagu tartamo wa tasixu waxaa asixi almusaabaqatu tartan cala dawaabi gaadiid lagu tartamo walmunaadaratu leebganasho ayaa in lagu tartamo ayaa asixi bisihaami leebab lagu tartamo leebab iyo xabado iyo waxay noqdaanba lagu tartamo idaa kaanat haddii ay tahay weeye almasaafatu masaafada loo tartamaya macluumatan mid la yaqaano haddii la ordayana ilaa meel hebel waa in la yidhaahdaa waa ninkii horgaara haddii dee ganasho ay tahayna meesha la tooganayo waa in la cayinaa wa sifatu lmunaadalati leebganashada qaabkeeda qaabka loo leebgananayo macluumatun waa in la yaqaano yacnii meesha lagu dhufanayo waa in laga dusiyaa maya waa inuu lowka ku istaagaa maya waa inuu ku dhacay oo ka soo boodaa qaabka loo tartamaya lafteeda oo lowka loogu dhufanaya meesha waa in la caddeeya wayukhriju waxaa bixini alciwada ciwadka waxaa bixini axadulmutashaabihi yacnii sideedaba munaadaradan iyo musaabaqadan dhan markaad ka fiiriso waxay yar u yar eg tahay qamaar qamaarkana xaaraan buu ahaa binafsi lqur'aan uu xaaraam ku yahay marka si ayaan qamaar u noqonin qamaarka waxaa la yaqaanaa labada ruux ee tartamayo nin walba xoolu shardinaya oo qamaarka aan ciyaarayno haddaad iga badiso intaasaadleanna haddaad iga badiso intaa xoolaha inta noo dhigay ahayd si qamaar arrintu ayan u noqoninee looga bedelo labada qof ee tartanka uu ka dhexeeyo labadaba xoole inay wada bixiyaan ma bannaano qof waa inuu yidhaahdaa haddaad iga badiso anaa intaas xoole ee ku sii adig haddaad badisana haddii lagaa badiyana waxba malihid yani aniga adigaa tartamayna ani haddaan badiyo boqol kunaan ku siin adi haddaad iga badisana waxba malihid yani anigu waba adigii badiyana waxba malihid anigi liga badiyana waba aniga haddaan badiyo umbaa wax leeyahay bas labada qof waa inuu mid shariyaa inuu labada qof mid ka mida waa inuu shariyaa inu wax bixinayo bas ee labada ruux inay isla shartiyaan oo yidhaahdaan adigu haddaad iga badiso waxbaan ku siin ama adigu haddaad iga badisaan wax ku siini maayo maayo damaanay noqoni taasi wayukhriju wuu bixini alciwada ciwadka waxaa bixini axadulmutasaabiqayni labada tartamaya midkoodaa bixini xataa inahu asagu idaa sabaqa marka uu badiyo istaradahu wuu soo ceshay kii wax shardiyey oo haddii laga badiyo xoole inuu bixinayo shardiye kiibaa badiyey wuuuse xoolihiisiibuu qaadani ilaa asagu waba mar haddaan laga badinin waba laguma leh wain subiqa haddii laga badiyo asagaa laga ordbadiyey akhadahu wuu maalkii waxaa qaadani saaxibuhu kii la tartamayaa qaadani saaxibuhu kii la tartamayay ayaa lahu maalkii qaadanay wain akhrajaahu hadday isla bixiyaan macan hadday isla shartiyaanoo yidhahdaan anna xoolankusiin anna waa ku siini lam yajuz ma bannaano ilaa an yudkhilaa inay soo geliyaan baynahumaa dhexdooda muxallilan mid saddexaadoo u xalaaleeyo mid saddexaadoo ayaguna la tartamayo oo yidhaahdo anigu de haddii aan labadiinna idinka badiyo labadiinna xoolaba anaan qaadani haddaad iga badisaana dee waxba ma lihidin oo waxba ani bixin maayo ku saddexaadoo sidaa u xalaaleeyo inuu soo galo mooye labadooda keli inay tartamaan xoolana wada bixiyaan qamaaray noqoni fa in sabaqa haddii uu badiyo kii saddexaad akhada alciwada ciwadkii ayuu qaadani wa in subiqa haddii laga badiyaana lam yaqram waxba bixin maayo isagu wax uu gudaya lama arko wallahu aclam sala allahu wasalama wbaarak calaa nabiyina muxamed